oo aan soo aragnay ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi waan soo aragnay kalaam oo sidaas inuu noqdo ficila dhacay faacila daba dhacay mafcuula ka dambeeya marmarna mafcuulku faacilka waa ka hormaraha waa soo aragnay mafcuul muqadam ah baabkan waxay tahay faacilkiyaa la xadfaya la sheegi maaba marka la xadfo ficilka qaabkii u shaqlana shaqalkiisa waa la bedela si loo fahmo ficilkan faacilkiisa inuu maqan yahay mafcuulkana siduu u shaqlanaa waa la badelaa si loo fahmo ficilka faacilkiisu inuu maqan yahay labadaa shaqalka waa laga bedela ficilkana qaabkii u shaqlanaa waa la bedela mafcuulkana qaabkii u shaqlanaa waa la bedela labadaba waa la bedela markaasoo kale marka waxaa la fahmaa ficilkan faacilkiisu waa maqan yahay waa la fahma waa marka mafcuulkaas ficilkaas uu wuxuu ku magacaabay ibnulaajiruumi culamo badanna ay ku magacaabaan mafcuul ladii lam yusama faaciluhu mafcuul ladii ficilkii ficilkii mafcuulkiisa lam yusama la magacaabin faaciluhu faacilkiisa ficil aan la magacaabin faacilkiisii mafcuulka uu qaadana ficilkaanu mafcuulu qaadana faacilna waa qaadan jira ficilku faacilkiisa marka lama magacaabin haadaa midkaanu baabulmafcuuli mafcuulkii baabkiisi weeye alladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilhi wey ficilkiisa ama caamilkiisa mafcuulkiisi aan ah, faacilkiisi aan la magacaabin faacil mafcuulku ma laha mafcuulka laftirkiisu faacil ma qaato ee waxa faacilka qaadana waa caamilka ah, caamilka mafcuulka ku camal fala wey caamilka marka faacilkiisi aan la sheegin baabulmafcuuli haadaa kanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisa alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin ay faacilu caamilihi caamilkiisa ku camal falaa faacilkiisiaan la magacaabin wa huwa mafcuulkaasu alsmu waa ism xaraf ma noqdo ficilna ma noqdo isimkaasoo almarfuucu la goday lama nasbiyo lamana jaro ah, waa la rafciya alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macawla jirkiisa faacilu faacilkiila lama sheegin mafcuulkaas faacilkii oo sameeyey ficilka mafcuulkan ku camalfalaa ah, ficilka mafcuulka ku camalfalaa faacilkii sameeyey lama sheegin lama sheegin alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu isimka la jirkiisa faaciluhu ay faacilu caamilin caamilkiisa ama ficilkiisa faacilkiisa bay lama sheegin maalan fiiri markii hore wuxuu ahaa qadaca muxamadun amase qadaca maxmuudun alghusna maxmuud ninka magaciisa la yidhaahdaa waa gooy saasuu ahaa qaطaca maxmuudun fiiri qaطaca maxmuudun algusna uu ahaa qaطaca waa ficil maxmuudunna waa faacilkii algusnana waa mafcuulkii markaasoo kale mafcuulka waa la nasbiya faacilkana waa la goda faacilkiiyaa la xaadfay oo maxmuud ahaa markaasaa waa in shaqalkii ficilkii la bedelaa qudica waa la gooyey alguusnu laamtii qofkii gooye lama yaqaan ama waa la yaqaana kasaa loo xadfo qudica waa la gooyey algusnu laamtii algusnu waa isim waana marfuuc waa la goday algusnu ficilka ku camal falaa algusnu oo ah qadaca qudica ah loo shaqlaahe qudicadaas faacilkiisii lama sheega aacilkiisi waa maqan yahay maxmuud u aha waa la iska daay udica alqusnu aa laleeyahy kaas wey marka in lagu magacaabo cibaaradaas oo ah mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu in badanoo mutaqadimiinta ka mid ah saasay ku magacaabi jireen laakiin ina maalig asagu wuxuu ku magacaabaa naaibulfaacil ma yidhahda mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ee wuxuu yidhaahdaa naaibulfaacil tasmiyadiisaana ka wanaagsan tasmiyooyinka kale wa cibaaratu axsan min cibaarati hayri cibaaradiisii tacbiirkiisa ina maalig a ka wanaagsan aa ka wanaagsan maxaa yeelay cibaaradan oo ah mafcuululadii lam yusana faaciluhu xadkaasu jaamic maahan maanicna maahan jaamic waxaa la rabaa xadku inuu noqdo an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi shayga la xadaynaya afraaddiisa o dhan waa inuu kooban an yakuuna jaamican liafraadi lmaxduudi kan la xadaynaya afraaddiisa o dhan waa inuu koobaan kanu ma koobayo ma koobayo sababtoo ah faacilka marka la xadfo waxyaalaha naa'ibka ka noqda mafcuul keliya maha mafcuulaa ka naaib noqda darafaa ka naaib noqda masdaraa ka naaib noqda jarmajruura ka naaib noqda fiiri waxyaalay ka naayib noqon jira hal midaa laga sheegay jaamic maaha waxaana rabaa xadku inuu soo jamciyo afraadoo dhan fiiri mafcuula ka naayib noqod darafaa ka naayib noqod masdaraa ka naayib noqda jaaru majruura ka naayib noqda marka la xadfo faacilka waxyaalay ka naayib noqon jiray marka la yidhaha mafcuulu ladii la midsooma faacilu hal midaa laga sheegay mafcuula laga sheegay marka jaamic maahan qaaruu ka teg maanicna maahan maxaa yeele xadka maxaa rabaa an yakuuna jaamican liafraadi lmaxduudi maanican min dukuuli ayrihi alayh min dukuuli hayrihi iih waxaa la rabaa inuu noqdo mid diidayo maanica isaga qayrkiis inuu soo galo kii la xadaynayay qayrkiis inuu soo galo waa inuu diido oo maanicu noqdo hadda fiiri ma diidayo kabo ma diidayo wax aan naa'ib faacil ahayn aa magacan qaada kara oo ah mafcuulu ladii lam yusama faacilu tusaale ficilka acdaaa laba mafcuulay qaadata waxaad dhihi kartaa acdaa camrun zaydan dirhaman fiiri acdaa camrun zaydan dirhaman acdaa camrun camar wuxuu siiyey zayda ninka zayd la yidhaah dirhaman acdaa oo ficilkii camruna waa faacilkii zaydan waa mafcuulu awalkii dirhamanna waa mafcuulu aanigii ficilkaas labada mafcuul qaadana waxaad ka xadaftaa waxaad ka xadaftaa faacilka oo camr ah ucdiya zaydun dirhaman labada mafcuul midka hore ka dhignaayo faacil ucdiya zaydun dirhaman midka horaad ka dhigee hadda marka iska da midka hore midka dambe oo ah dirhaman mafcuul soo maaha faacilkii ma laga magacaabo lama magacaabo fiiri ucdiya zaydun dirhaman hadda dirhamantaasu waa mafcuul ladii lam yusama faacilu waana nasbisanta maxaa waa mafcuul aanigi marka xadkii maanic ma ana soo geli lamana rabin karo soo galo marka laakiin haddii la yidhaahdo naaibulfaacil wuxuu noqonaa jaamic maanic jaamicu noqonaaho wax kasta oo faacil naaib ka noqdo waa naaib faacil haddii mafcuulu ka naaib noqdo waa naaib hadduu daraf ka naaib noqdo waa naaibu hadduu masder ka naaib noqdo waa naaibu hadduu jaaru majruur ka naaib noqdo waa naa'ibu wax kastoo ka naaib noqdo wey waa jaami wax aan soo gelin lama arko waana maanic wax kaloo soo gela marka oo hadda markaan idhaahno uqudiya zaydun dirhaman dirhamantaasu soo gelin ilaa maalfaacil yadu maahane maalfaacil ma laakiin xadka hore waa soo galay fiiri mana la rabin inuu soo galo marka xadka ina maaligaa muxuu yahay jaamican maanican xadkaasaa fiican baabulmafcuuli haadaa midkaanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiise aladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ey faacilu caamilhi caamilkiisa faacilkiisa aan la magacaabin mafcuulku faacil ma leh ee faacilka waxaa le caamilkiisa wa huwa mafcuulkaasu alismu waa ism ism almarfuucu la goday aladii ism lam yudkar aan la sheegin maxawla jirkiisa faacilu faacilu caamili maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxu uhi waaqulu waxaan leeya qad yakuunu kalaamu kalaamku inuu noqdaa la arkaa mualafan mid la yskaga keenay min ficlin wa faacilin wa mafcuulin bih waxaa dhici karta kalaamku inuu noqdo mid la yskaga soo dumo la layskaga keenay ficil iyo faacil iyo mafcuul bih ficil iyo faacil iyo mafcuul bih kalaamki waa kanaan naxw miaal qaaca maxmuudun maxmuuda wuxuu gooyey algusna laamtii geedka laamtiisa maxmuuda gooyey qaaca waa ficilkii maadiga maxmuudun waa faacilkii goynta sameeyey algusna waa mafcuul bigii waa laamtii la gooyey icraabteeda adaa lagaa raba waa tagan intaasa wax lagu soo icraabay maanta in kal lagu icraaba maaha wa naxwu miaal kale xafida khaliilun khaliil wuu xifdiyey addarsi casharkii xafida waa ficil maadi ah khaliilun waa faacilkii oo xifdiga sameeyey addarsana waa mafcuul bihgii waa wixii la xifdiyey wa naxwu haddana mudaaricu bedel yaqdacu ibraahimu ibraahim waa goyna alxusna laamta yaqdacu waa ficil mudaarica ibraahiimu waa faacilkii alxusnana waa mafcuulu bihigi wayaxfadu caliyun cali waa xifdina adarsa casharka yaxfadu waa ficilka mudaaric aha caliyunna waa faacilkii adarsana waa mafcuul bihigii waqad yuxdifu ya-da god waqad yuxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu qofka hadla alfaacila faacilka min haada alkalaami kalaamkan xaggiisa uu ka xadfo oo wayaktafii uu ku kaaftoomo bidikri lficli ficilka la sheegidiisa iyo walmafcuuli mafcuulka la sheegidiisa waxaa dhici karta qofka hadlaa inuu faacilkii iska xadfo oo uu ku kaaftoomo ficilkii iyo mafcuulkii kaliya inuu sheego saasaa dhici karta saasaa dhici karta saasaa dhici karta waqad yaxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu midkii hadlaya alfaacila faacilkii faacilkiu iska xadfaa liqaradin min alaqraab danaha loo xadfaa waa badan yihiin ilaa koob iyo toban danooda loo xadfaa mar waa laga cabsa lama sheegi karo qof miskiina aafiri askarigii tumay ama waa dhacay iri waa dhacay alaabuu sitay miskiinkii waa laga dhacay qusiba almataacu askariga inta taagan alaabtii waa la dhacay haddaa tira askarigaana dhacayduna waa ku dila ha waa laga cabsaa lama sheegi karo maxaad leedahay waa laga cabsana marka waxaa laleeyahay waxaa laleeyahay qusiba almataacu alaabtii waa la dhacay alaabtaas la dhaci amaa la iska qarina hadda waxba in la sheega la iska ifhaamin marna waxoogaa waa la liida mar waa la liida mar waa la weynayna mar waa la iska ogyahay cilmiyaa loo xadfaa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray cidda wax abuurtay maa laga jaahil maya dad kale waa ogyihin muslimiinta bal gaaladaaba og in ilaahay wax abuuro keligiis soo ma jeedo marka waa la iska ogyahay saasaa loo xadfaa hadda adugu dana badanaa midba mar loo xadfaa waqad yaxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu kii hadlaya alfaacila min haada alkalaami kalaamkan uu ka xadfo oo wayaktafiya uu ku kaaftoomo bidikri lficli ficilka la sheegidiisa iyo walmafcuuli mafcuulka la sheegidiisa waxiina idin xaaladaas xaalada oo faacilka la xadfo waxiina idin xiina id yuxdifu lmutakalimu alfaacil xaaladda uu mutakalimka hadlaa faacilka xadfo yejibu waajib waxaa ku ah calayhi mutakalimka an yuqayira inuu bedelo suurata alficli ficilka suuraddiisa wayuayira uu bedelo suurat mafcuuli mafcuulka suuradiisa ayda noqosh mar hadduu faacilka xadfo qofka kalaamka carabiga ku hadlaa laba shaya waajib ku ah inuu bedelo suuradda ficilka inuu bedelo suuradda mafcuulka labadaba si loo garto isimka ficilka ka dambeeya inuusan ahayn faacil ee uu naaibka ya si loo garto isimka ficil ka dambeya inuusan faacil ahayn maxaa waajib ku ah laba shay inuu bedelo ficilka suuradiis waa inuu mafcuul bihigana suuradiis waa inuu bedelo labadaba inuu bedela waajib ku ah. labadaba inuu bedelo waajibay ku tahay idin xiina id yuxdifu lmutakalimu lfaacila xaaladda uu xadfo mutakalimku faacilka yajibu calayhi waajib waxaa ku ah an yuqayira inuu bedelo suurat alficli ficilka suuradiisa wayuqayira uu bedelo suurat mafcuuli mafcuulka suuradiisa ayda noqoshee amaa taqyiru suurati اficli ficilka bedelidi amaa taqyiru suurati اficli taqyiir ma inin dhiga mase taqayur oo inin dhiga hal yaminu same laba yaood laba ya-ood saasaa fiican waa sida fiican amaa taqyiru suurati اlficli ficilka suuradiisa la bedelidda la bedelaa fasayaati waa imaan doona alkalaamu hadal calayhi taqyiirkaasi laga hadlo ficilka sida loo bedela waa soo socota qaabka loo bedela ficilka waa soo socotaa hadalka laga hadlaa wa amaa taqyiiru suurati lmafcuuli mafcuulka suuradiisa la bedelidda la bedelaa fa innahu mafcuulku bacda an kaana markuu ahaa ka gadaal mansuuban ku kordhigay yusayiru wuxuu ka dhigaa mutakalimku hu mafcuulka marfuucan mid la goday markii hore mansuubu ahaa marfuucu ka dhiga fiiri qaطaca maxmuudun alqusna markuu faacilka xadfo alqusna awal soo mansuub ma ahayn marfuuc inuu ka dhiga laga rabaa wuxuu leeya qudica alqusnu fiiri waajib sidaasaa ku ah waa inuu bedelo suuradda oo markii hore mansuubu ahaaye marfuuc waa inuu ka dhigaa marfuuc ka dhiga fainahu mutakallimka bacda an kaana mafcuulku markuu ahaa ka gadaal mansuuban mid la kor dhigay yusayiru wuxuu ka dhigaa mutakalimku hu mafcuulka marfuucanu ka dhiga mansuub markuu ahaa jira kadib wuxuu ka dhigaa marfuuc hudica alhusnu awal muxuu ahaa jiray adaca maxmuudun alhusna wayucdii mutakalimku wuxuu siinaa hi mafcuulkii wayudiihi wayucdii mutakalimk wuxuu siinaa hi mafcuulu bihigii axkaam alfaacili faacilka axkaamtiisiiuba siina axkaam faacilku iska leeyaa jira axkaamu iska leeya faacilku insha allah mutamimada noogu imaan doonta lifaacilin tiscun khudib taakhiira la yidhaha sagaal xugun iska leeya sagaalkii xubunu faraha ka saara mafcuulka ah. sagaal xubun oo faacilku leeyahay uu mafcuul bihiga siina markii faacilkiis la xadfo oo faacilkii caamilka la xadfo marka wax ka miduu kuu sheegaa sagaalkii oo min wujuubi taakhiirihi in dib loo dhiga waajibnimadeeda ah dibdhigidiisa waajibnimadeeda in dib loo dhigaa waajib ah. dib in loo dhigo a waajiba faacilka ficilka kama hormari karo anagii soo marnay waajib waxaa ka ah caamilka inuu ka dambay faacilku mafcuulka isaga waa la hormari kari marka uu naa'ib ka noqdo faacilka ma la hormari karo in dib loo dhigaa waajiba oo uu ficilka ka dambeeyo fiiri xukunkii faacilku qaadana awal in markii faacilka la sheegay mafcuulka ficilka waa ka hormari kari waa ka dabamari kari faacilka ficilka dhexdooda waa gari kari kulli waa la samay kari laakiin marka mafcuulku naaib ka noqdo faacilka xukunkii faacilku qaadana ficilka kama hormari karo waa waajib in laga dabamariyo ah, xukunkii faacilka muxuu yahay min wujuubi taakhiirihi in la dib dhigo inay waajib tahay canilficli ficilka dib looga dhigo in ficilka laga gadaal mariyo wey ficilka in laga gadaal mariya waajiba o horay waxaanu soo aragnay haddii faacilka ficilka sameeye muanaf yahay ficilka maxaa asaakina soo maaha mafcuulu biigu hadduu mu'anas yahay marka uu naa'ibu faacil noqdo ficilka waa in lagu dara calaamatu ta'niif awal faacilka xukunkaa iska lahaa faacilka haddii uu mu'anas yahay waajib waxaa aheyd ficilka calaamu ta'niif in lagu daro taa-u ta'niif in lagu daro marka faacilka la xadfo oo mafcuulu biigu naa'ib ka noqdo mafcuulu bigu hadduu muanaf yahay ficilka in calaamu tanii lagu darto ir iyo wa taniiu ficli ficilka in la dhadigeeyo lahu mafcuulkaas xaal u sugnaaday waa goorma in kaana hadduu mafcuulku yahay muanaan mafcuulku hadduu muanaf yahay wa iyo wakayri daalika intaas kaliya maaha iyo wakayri daalika intaas kayrkeed oo min axkaamilfaacil ah alla siina mafcuul intaan hadda la sheegay hadda xaaba la sheegay laba kaliyaa la sheegay soomaa maa ah, ficilka in laga daba dabamariyo inay waajib tahay ah, ficilka in laga gadaal mariyo inay waajib tahay iyo ficilka calaamatu tacniif in lagu daro hadduu mafcuulku mucanaf yahay labadaas awal axkaamtii faacilku qaadan jiray ka intaas kaliya ma ahane intaas iyo inta kaloo faacil qaadan jiray mafcuulka la siinaa markuu naaibka noqdo faacilka wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa xiina idin xiina id xadafa almutakalimu alfaacil mutakalimku marka uu xadfo faacilka waxaa lagu magacaabaa mafcuulka naa'ibalfaacili aa lagu magacaabaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mafcuulka xiina idin xaaladaas naa'ibalfaacili naaib faacila lagu magacaabaa awilmafcuul ladii lam yusama faacilhu aa lagu magacaaba labadaa magaca mid la siina awilmafcuula alladii lam yusama faacilu laakiin labada magac kala fiican ah, labada magac kala fiican oo kaa fiican naaibulfaacil xuu ku fiicnaaba jaamic maanica ah weeye sax taqyiiru lficli waxaan idhi markaa mutakalimka uu xadfo faacilka waa in la bedelo ficilka suuraddiisa mafcuulkana suuradiisa waa in la bedelo suuradda mafcuulka sida loo bedela waa soo ogaana suuradda ficilka sida loo bedelaan qaadayna waa kanaan taqyiiru ficli ficilka la bedelidiisa bacda xadfi lfaacili faacilka la xadfidiisa ka gadaa la bedelo ficilka sida suuradiisa loo bedelaa marka faacilka la xadfo qaala maxamed muxuudiin wuxuu yidhi qaala muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaajine wuxuu yidhi fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan ficil maadi ah duma awalu awalkiisaa la godaa wa qusira maa xarafna waa la hoos dhigaa qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan fiiri fain kaana alficlu ficilka hadduu yahay maadiyan ficil maadi ah duma awaluhu awalkiisaa la godaa wa qusira waana la hoos dhigaa maa xaraf qabla aakhirihi caaqirkiisa hortiisa ku sugnaaday waa la hoos dhiga waa la hoos dhiga marka fiiri qadaca maxmuudun algusna ka xada faacilka ficilka qadaca ahaa qadaca xarafka ugu horeeya god oo qaafka caaqirku waa qadaca waa caynka maxaa ka horeeya dada hoos dhiga yadana qaafkana god dadana hoos dhiga qudica lqusnu udica lqusmu daraba maxay leedahay duriba kataba kutiba qatala utila qara'a buri'a khalaas xarafka ugu horeeya god xarafka caaqilka ka horeeyana hoos dhig akrama ukrima fiiri akala ukila khalaas saas ku wa sidaas adiga iskaga wa wain kaana huwa ficilkii mudaarican hadduu yahayna duma awaluhu awalkiisa waa la godaa wa futixana waana la kordhigaa maa xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan hadduu mudaaric yahay horta awalka waa la godaa maadigiiyu kala midi aakirka xarafka ka horeeyana waa la kordhiga waa la fadxina fadxaa la saara qabla aakir maadiga qabla aakirkiisa oo la kasrinay mudaarica qabla aakirkiisa waa la fadxina iri yaqdacu maxmuudun algusna maxmuud xadaf yuqdacu dhe yuqdacu algusnu iri yadribu maxaa leedahay yudrabu yaqtulu maxaa leedahay yuqtalu yaktubu maxaa leedahay yuktabu yaqra'u maxaa leedahay yuqra'u awalkana ka god qabla aakhirkana fadxa sax wain kaana huwa ficilkii mudaarican hadduu yahay duma awalu yaa la goda awalkiisa wa futixa waana la kordhigaa maa xarafka qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugnaaday qaala maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay dakara lmusanifu wuxuu sheegay fii hadihi alcibaaraat attaqiiraati bedelidiyaalka allatii taasoo taxadudu ku soo dirirayda fi lficli ficilka cinda xadfi faacili faacilkiisa la xadfidiisa agteeda iyo waisnaadii ficilka marka loo tiiriyo ila mafcuuli awal faacilku u tiirsanaa ficilku marka inta faacilkii la xadfo ficilka loo tiiriyo mafcuulka dakara almusanifu musanifku wuxuu ku sheegay fii hadihi lcibaaraati tacbiiryaalkan atakiiraati bedelidyaalka allatii bedelidyaalka taxdudu ku soo dirine filficli ficilka cinda xadfi faacili faacilkiisa la xadfidiisa agteeda iyo wa isnaadii ficilka loo tiirintiisa ila lmafcuuli mafcuul loo tiiriyo wadaalika taqyiirkaasuna haabitun waa sugnaana annahu shaaniye liannahu shaaniye idaa kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan duma waa la godaa awalu xarafka ugu horeeya wa kusira waana la hoos dhigaa alxarfu xarafka alladii xarafka qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan taquulu waxaad leedahay qudica alquslu laantii waa la gooyey icraab qudica ficlun maadin muqayaru siiqa wax kale ka bedeli mayso muqayaru siiqa intaasaan ku daray qudica ficlun maad qadaca ficl maadin mabnin cala fatxi soo iskama ahayn qudica ficlun maadin muqayaru siiqa mabnin cala alfatxi laa maxal lah min aliraab fiiri saasaan leedahay alquslu naa'ib faacil faacil meeshaan ka dhihi lahayn wax kale ku dari mayso alghuslu naaib faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri intaasaan leenahay waa xufida waa la xifdiyey adarsu xufida fiiri sida loo shaqlaa maxaan leenahay xufida ficlu maadin muqayaru siiq mabniyu cala fatxi la maxal la min alciraab adarsu naaib faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri wain kaana alficlu ficilku hadduu yahay mudaarican duma waa la goda awalu xarafka ugu horeeya wa futixa waana la kordhigaa alxarfu xarafka aladii xarafka qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan fataquulu waxaa leedahay yuqdacu waa la goynaa alguslu laanta yuqdacu hal xarafaan ku darayna hal kelimaan ku darayna exraabkeeda waxaan leenahay yuqdacu ficlu mudaaric muqayir siiqa bis wax kale ku dari mayno yuqdacu ficlu mudaaric muqayaru marfuucu litajarudi min anaasi wاljaazim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri alqusnu naaibu faacil marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wa yuxfadu waa la xifdina adarsu yuxfadu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucu litajarudi min anaasi wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri adarsu naaibu faacil yuxfad marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri aqsaamu naaibi faacil naaibu faacil aqsaamtiisa waa aqsaamtii faacilka waxba kale maa faacilku daahir iyo mudmar soo ma ahayn waa labadii labadii wa aqsaamu naaib ilfaacil naabifaacil aqsaamtiis haada maxaluhaa qaala wuxuu hi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud wa huwa naa'ibu faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkood ayuu ahaaday daahirin mid daahir u ahaaday iyo wa mudmarin fadaahiru daahirkii naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qawsho duriba zaydun zayd waa garaacay wa yutrabu zaydun zayd waa wa ukrima camrun camaraa la karaameeyey wa yukramu camrun camar waa la wuxuu yidhi wa huwa naa'ibu faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday daahirinu ahday mid daahira iyo wa mudmarin fa daahiru naxwu qawlika duriba zaydun icraab duriba ficlu maadin muqayaru siiqa mabniin cala alfatxi laa maxala la min icraab زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ويطرب زيد ويطرب الواو حرف عطف يطرب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وأكرم عمرو عمر الكرامي وأكرم الواو حرف عطف أكرم فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له amru naaibu faacil ukrima marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri alwaawu faariqatun bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalati nasbi falaa ltibaasa baynahuma wa yukramu camrun camra la karamayna alwaawu xarfu cadfin yukramu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuuc litajarudi min anaasib waljaasim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri camru naaibu faacil yukrim marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri alwaawu faariqatu bayna camrin wa cumara daahir waa kaasa wlmumaru mumarki ina cashara labiyo toban wey labiyo tobanka meeqaa loo qaybinaa saddex inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaadabi wa khamsatun lilghaa'ili waa intii wey wax kale maa wlmumaru mumarki inaa cashara labiyo toban wey wadalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaaga oo kale adiga shaqalkii la bedel labiyo tobankii faacil aad shala soo qaadatay shaqalka ficilka bedel waxaad tidhaahdaa duribtu anaa lay garaa anaa lay tumay ah duribtu anaa lay tumay anaa lay garaacay wey duribtu markaad raabaydana inti kelmadeed ku daree durib ficlu maadin muqayaru siiqa mabniin cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal la min alraab wataau damiirun muttasilun mabniyun calaa dami fii macali rafcin naaibu faacil meeshaad faacil ka dhahday naaibu faacilga wax kale ha ka bedeli saas ku wad adiga ah, mase kulli carabka lagu masharata maya sax maa goormaa maskaxdaadu shaqayna haddii wax walba lagu meeri oora maskaxdaadu inta shaqayno adiga hikaada macalinka qur-aanka marka ugu dhigaayo afar iyo tobanka boqolkuma ku hikaadiye maya markii dhowr maalin lagu dhigaayo adoonba waxaa dhici karta xisib dhigan hikaadii waa u dilaacday in lagu yidhi ee adigu ma kuu dilacda iraabta iraabta inay dilacda la rabo inay kuu dilaacdo saas wey waa ka fududba hikaadi iraabta maskaxdaada ka shaqaysa wa duribnaa alwaa xarfu caطfin duribnaa durib ficlu maadin muqayaru siiqa mabniin calى sukuni litisaali bdamiir rafci mutaxarik la maxalala min icraab naa damiiru mutasilu mabniin calaa sukuni fi macali rafcin naaibu faacil keliya intaas adigu iidhe saasaad ku wadi wa duribta niyaho adaa lagu garaacay wa duribti gabaryaha adaa lagu tumay wa duribtumaa labadiinaana layni tumay wa duribtum raggiinaan badan weeyaan waxaa la garaacay wa duribtunna dumarkiinaan badan w waa la garaacay wa duriba huwa ninkii maqnaayaa la garaacay wa duribad hiye gabadhiyaa la garaacay wa duribaa labadii maqnaayana la garaacay duriba taana waa la dhihi karaa markay mucanaf yihiin wa duribuu raggii badnaayoo la garaacay wa duribna dumarkii badnaaya la garaacay maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaquulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsama naa'ibulfaacili kamaa sidii inqasama u qaybsama alfaacilu sidii faacil u qaybsamo u qaybsamaa ilaa daahiri daahir u qaybsamayo wa mudmarin wlmudmaru wuxuu sii qaybsamaa ilaa muttasilin wa munfasilin iiriya faacilka damiirkaa shala meequu qaybsamay muttasil labiyo toban ah iyo labiyo toban munfasila soo maaha sidiiu naaifaacilkuna noqona hadda meeshaan xaan ku qaadanay laba iyo tobannahay faacil oo damiira oo mutasil ah marka munfasilkii haddeeraab la skaa loo kala tegi mara maskaxdiinu hadday shaqaynaydo wax yar iisu aan halkaan casharka ka dhameeyo maba loo kala dhaqaaqaya haddaaba laysku imtixaana maskaxdu ina shaqaynayn kale wayna ogaana iyo dhagax inay tahay iska fadhido maskax kulul iyo maskax qabow aa la yiri qofka hadduu maskaxdiisu aysan shaqaynayn waxaa la ihahdaa waa baaridu diin maskaxdiisa baraf ah qofna waxaa la ihahdaa mutawaqidu dihni maskaxdiis waa holce dabay bixina marka waa inaan ardada baarlamaanta la fiiriyo wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu naa'ibulfaacilu waa qaybsamaa kaman qasama alfaacilu sidii faacil u qaybsamay ilaa daahirin waa mudmarin walmudmaruna ilaa muttasilin waa munfasilin u qaybsamaa wa anwaacu kulli qismin qismi kasta mutasilka iyo munfasilka qismi kasta oo min adamiiri ka mida ina cashara labiiyo toban wey naani lilmutakalimi usugnaadeen wa khamsatuna lilmukhaaطabi usugnaadeen wa khamsatuna lilqaabi usugnaadeen waqad dakarnaa waa soo sheegnay tafsiila daalika arrinkaas kale saaridiisa kullahu dhammaantiis fii baabi lfaacil falaa xaajata binaa wax baahiya nooguma sugna ilaa takraarihi lagu soo celintiisa hunaa halkaa lagu soo celiyey marka fiiriya faacilkii markii uu ahaa labiyo toban oo damiir munfasila ah wuxuu ka bilaabanayay maa daraba ilaa haye arday aan gafinoo naaib faacil ka wada dhigaan rabaa haye haye bal axmed aan ku fiirina haye maa daraba ilaa ana naaib faacil u bedele labiiy tobanka isla marsii jooj mhm. haye haye haye ka faa'idayso mhm. mhm. allah yubaarik fiikum dhammaanteen allah na barakeeyo waa dadaasheen maskaxdan waa shaqayna alxamdulilah haye allah subxaana wa tacala alam sal allah ala nabina